dhihi lahay yaa murug hor loo dheeraadayaa u ziyaadi wa qaala wuxuu ihi lasnaa manihin mila rasuuli illaahi yuxilu llahu ilaahay wuxuu u xalila lirasuulihi maa shaa yani ilaahay rasuulkiisa oo kale manihin waxaa dhici karta qublada rasuulka inay u banaantay annagana ay noo baneeneen ilaahay rasuulkiisa waxaa weeyaan sidii qolo ay nebigu u yimadeen oo markii ay yidhaahdeen wax badan aan qabsan ninaa yidhi aniga habeenkii ma hurdaay nin kale wuxuu iri naagoo dhan uma tegay nin kale wuxuu iri maalinna waan soomaya habeenna waan soo jeeday nebiga marka loo sheegay cibaadadiisa u qabsadaa waa loo sheegay nebiga mar waa hurda mar waa ka mar saasuu sameeya marka kaanahum taqaaluuha waata la yidhi waa way fududaysteen waxaa yidhi nebiga cibaadadiisa way yar tahay laakiin nebiga anoo kale ma nihilo nebiga waqad gafara allahu maa taqadama min danbihi wamaa ta'ahar marka annagana waxaa noogala baahan yahay juhdi weyn inaan samayno saasay maadaama annaga aan macsi badan la imaanayn marka qoladaasay nebigu u weydiiyeen iyo ninkaan siduu yahay labadiibaa isku xugum noqotay fiiri markaa farajacat ilmar'atu naagtii waa i laabatay ilaa ummi salamata bay u laabatay fawajadat rasuula allaahi baa heshay cindaha nebigoo ummu salama ag fadhiya bay naagtii tagtay faqaala rasuulu llahi wuxuu ihi maa baalu haadihi اlmarأati naagtaan xaalkeeda muxuu yahay naagtaan maxaa laga hayaa saas faahbarathu umu salama baa u warantoo naagtaan ninkeedaa soo diray saasay leedahay buuti faqaala wuxuu nabigu yidhi alaa ahbartiiha maxaad ugu sheegi waysa uma salamoy annii afcalu dalika inaan aniga dhunkoonayo anigoo sooman inaan saas samaynayo mauwaysa markii hore aniga ii sugaysa saas oo kale faqaalat umu salama waxay tihi qad akhbartuhaa waan u waramay sidaas fadahabat ilaa zawjihaa ninkeeday u tagtay faahbarathu way u sheegtay fazaadahu dalika sharan arrintaas dhib hor laaska sii qaaday wa qaala ninkeedii wuxuu yidhi lasnaa mila rasuuli illaahi yuxilu llahu lirasuulihi maa shaa saasuu ninkeedii ku jawaabay bay tihi faqadiba rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa waa carooday uma qaala wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartee innii la atqaakum lilaahi ilaahay anaa idinkugu cabsi badan walaa aclamukum bixuduudihi ilaahay xuduuddiisane aniga idinku ogaal badanoo wax waxaday dhunkooshada xumaan ay tahay xad ilaahay ou dhigay ninan gelayna anigaa idinku ogaal badanoo igu marka quduwa nabigeena u ahaaday calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu la carooday ninkaa la yihi nebigaasaan sameey ee ku qanci waayo haddana shaki hor uu u yimid yani ninkaas buu nabiga calayh salaatu wasalaam uu ka xumaad marka inii la atqaakum lilaahi wa akshaakum lah fii riwaaya anaana ilaahay idinkugu cabsi badan idinkugu taqwo badan marka nabiga calayh salaatu wasalaam wixii cibaadadiisa ka baxa sharci islaamka quluwi bay ka tiran oo ahlu kitaabkaa lagu eedeeyey qul yaa ahla اlkitaabi laa taqluu fii diinikum a ilaahi subxaana watacala nebiga wixiisa haddayba dhaafaanba sunnadiisa iyo habkuu cibaadadu samaynayo haddaad ka badisid ood u aragtidba inaad cibaadadii nebigaadba dhaafisay oo wax ka fiican taas quluwi weeyaan haddaad ka gaabisidne haddayna ahayn shayga uusan sunan ahayn taksiir buu noqonaa waajib haddii laga gaabi marka waxaa la rabaa qofkan inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray marka loo sheego an yansharixa qalbuhu inuu qalbigiisa ku xasilo dad badan baa caadaad iyo cibaadaad ay samaysan jireen haddii layihaha war nabiga xadiidkan sariixaa ka soo aroortay cibaadadan saana loo qabtaa nebigi wixiisa ma jirana ma dhihi kara laakiin wuxuu ku leey sax waayo laakiin yuu leey macnaha ma u habaysna ama uma samaysno iimaankiisa in uu nabiga calayhi salaatu wasalaam mar allaale markay wax ka soo gaaraan ulajeedadii nebigana ay caddaato samicnaa waatacnaa maba lahabo ninkaas mutaabacada nebiga uu raaco waxweyn baa ka dhiman ninkan saxaabiga marka waa la canaantay oo waxaa la yidhi ma anigoo dadka ugu taqwo badan biyuu yihi nabiga calayh salaatu wasalaam waxyaalo badan oo xataa iska mamnuuca ilaahay uu banayn karaa annaga marka waa wax dheeraad inaan samayn oo taqwo nebiga u la imaanin inuu la yimaado mau doonaya taas wax dhacaya mama aha buu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam ayb waqad samictu imaamu shaafici uu leeyahay qadiyada taqbiilka hadda annaga ka hadlimayna fiqi ma aha waxayna laakiin taqbiilka qadiyadeeda madaahib badan baa isku khilaaftay qole waxay leeyihiin yufaraqu bayna الshayki wالshaab ninka hadduu duq yahay naagtiisa iska dhunkooda liannahu duqa wixiisi ciyoon ma yimaadaane dhib ma laha ay leeyihin laakiin nin shaab oo hadda aroos soo galay haddii uu yahay waxaa dhici karta hadduu naagti u taataabta haddii mino ka timaada mubaasharadaas haddii mino ka timaada waxaa laleeyahay waa anfuraya oo soonkii waa ka burayaa imsaakna waa ku waajibayaa saasayna u dhicin haka fogaado qolay leeyihin eh, qolo kale waxay baleeyihiin maya taqbiil oo dhan maba banaanaaba sideedaba qole waxay leeyihiin daahiriyada taqbiil waa bannaan yahay walow addaa daalika ilaa inzaali اlmaniy laakiin sida fiican oo raajix oo nusuusta ay tusinayan waxaa weeyaan qofka naftiisa og haddii uu qofkii dhunkooda xaaskiisa inaysan wax ka imaanin waa u banaan tahay sawaan kaana shaykhan aw shaaban dadka isku mid maaha waxaa la yaab nin sheikoo duq ah inuu ka shahwo badanya nin shaab ah marka lama dhahay sheekhi shaab lama dhahayo sida raajixa waxa weeyaan qofka naftiisa saa og qofka haddii uu xaaskiisa taataabto haddii ay og yahay inay minadii ka imaanayso inuu ka fogaa waajib ku ah haddii cagsigeedu wax ka imaanayna waa u banaan tahay waxaa laga qaatay xadiidka nabiga alay salaatu salaam iyo xadiidkii caaisha oo markii la weydiyey nabiga ma samayn jiray kaana amlakakum liirbihi ay tiri nabiga cudwigiisa ninka idinku hanasho badan buu ahay marka taas waxay tahay atanbiih cala alcilla ninkii arrintiisa hanan karo inayna dhib lahayn marka intaa un baan kusoo gaabinay macnaha anaga fiqi kama hadlayne usuul weeyaan waxaan ka hadlayn laakiin min baabi atanbiih cala hadi lmasala ayb waqad samictu waxaan maqlay buu yidhi man yasilu nin xariirinaya hada alxadiida xadiidkan kan walaa yaxdurunii mana ii soo xaadira hadda iima ma xasuusti dikru man wasalahu ninkii xariiriyey xadiidkan hadeertaan caطaa ibn yasaar taabici waa waa la yaqaan wa calayhi falxadiidu bihi mursal cinda alimaam الshaafici laakiin xadiidkan asiga imaamu shaafici wuxuu ri ninkii itisaal kasameeye saxaabiga ahay hadda iima muuqda buri lannahu kaana yumli min xifdi xadiidkan waa la yaqaana xadiid caطaa ibni yasaar can rajuli min alansaar ana nabiya sala allahu alayh wasalam rajuli min alansaar min asaxaaba haddii la ogaado bas waa xadiidka saasuu mutasilku noqonaya waa qeyb weyaan taas oo cabdirasaaq saaxibulmusanaf kitaabka eh, la yaqaano musanafka oo eh, tobanka mujalad oo madbuuca yaa xariiriya oo itisaalka isnaadka la yimid waa qeyb qaybka labaad xadiidkan fii saxiixi muslim biisnaadin aakhar xadiid mashhuur ah weeyaan cumar ibna abi salama oo nebiga calayhi salaatu wasalaam rabiibkiisa ahaa maadaama nebiga oo guursaday umu salama umu salama waxay dhashay wiil oo cumar la yidhaahda oo ninkeedii xabashada ku dhintay oo abu salama la dhihi jiray u dhashay ninkaasoo labaatan jir u naa guursaday nebigoo weydiiyey markaasuu ilaahay rasuulkiisii ou nin shaab ah oo naag eh, qabo asoo sooman ma dhukoon kara markaasuu nebigu waxau ihi is'al haadii hooyadiisaa layidhi weydii nebigana waa la joogaa hooyadiisaa la weydiiyey markaasuu weydiiyey markaasay waxay tiri nabiga calayh isalaatu wasalaam waa samayn jiri yani laa xayaaa fi ddiin weeyaan ansaartaasaa lagu yaqiin marka xadiidkaas fii saxiixi muslim isnaad aakhar iyo isnaadkan cabdirasaaq iyo shaafici ayay wariyeen waxau noqonaya isnaad oo mashhuur ah macnihii marka waxay noqotay inaysan aladiina yaquuluuna yufaraqu bayna shaab washaykh cumar bna abi salama oo labaatan jir ahaa yuu nabiga calayh isalaatu wasalaam u ruqseeyey marka waxaad arkaysaa aqwaasha qaarkeed oo iska qoran fiqiga أحياaنا تsتdم بأحاadيث صريحة في المسألة marka hadii ay ahaan lahayd كل maa يكتب حq haday ahaan lahayd waxaas oo dham imaanay qolada dhahdaan شhaabka iyo sheekh waa lakala geeya نebiga عaليه الصلاة سلام cمر بن أبي سلم uu رqsayey في صحيiح مسلم oo wiil شhaab ahoo la yaqaana waktigaas oo nebiga markuu dhimanay labaatan sanaba jiray markuu saas lagu lahayna lix iyo toban sana todob iyo toban sana u jiray markaa macnihii marka waxaa weeyaan laysa hunaaka qaacida tufariqu fi taqbiili اlmarأati bayna shaab wa sheikh iطlaaqa maxaa yeelay liwujuudi اlaxaadiid الصariixa can الnabiy salى اllahu alayh wasalam ayb qaala الshaaficiyu wuxuu ri marka khabarkaas see loogu qaadanaya xadiidkaas hore lasoo sheego صaxiixa ah in khabarkii waaxidka ay xujo u yahay see looga qaadanaya wuxuu ri fii dikri qowli الnabiy waxaa ku sugan salى اllahu عalayh wasalam anlaa akhbartiiha maxaad ugu warami waysay annii afcalu dalika nabigu ou yidhi dilaalatun caddayn baa ku sugan calaa ana khabara ummi salamata ummi salama khabarkeedii ama waramitaankeedii canhu can الnabiy ay ka warantay mimaa yajuuzu qabuuluhu in la aqbala waxay bannaanta u ka mid yahay nebiga haddaan qof keligiis uusan ka warrami karin ma dhihi lahayn ummu salamey maxaad igu sheegi waayse aniga inaan samaynay ummu salamana waa qof keligeed hadday shardi ahaa lahayd nebiga xadiidkiisa in laba iyo saddex ay ka gaarsiiyaan ee qof keligiis aan la aqbalaynin ma dhihi leen umu salamoy maxaad naagtaan ugu sheegi waayse umu salam waa qof keligeed qofka loo sheegayo waa gabadhii ninkii u qabay waa keligeed qofka loo sii sheegayo waa ninkii naagtaa qabay waa keligiis marka intaasoo dhan waa hadalkii nebigo qof qof lagu soo wariyey maca daalika inuu ku camal falow ninkii waajib ku noqday uu nebiga markuu khilaafay ninkiina uu ku carooday marka marka taa waxaa laga qaatay nebiga haddii xadiidkiisa hal qofoo caadil ou ah noo waray in la qaato inay waajibta ah, fii dikri qowli الnabiy waxaa ku sugan alaa akhbartiiha anii afcalu dalika ou yidhi dilaalatun caddayn calaa ana khabara umi salama umi salama waramitaankeeda canhu can اnabiy ay ka warantay mima yajuuzu qabuuluhu bal mima yajibu qabuuluhu insaas yidhaahdaa ka fiicnaan leh wixii in la aqbala ay waajib tahay liannahu laa ya'muruhaa ma farayo nebiga umu salama bian tukhbira can اnabiyi nebiga inay ka waranta ma farayo ilaa wa fii khabarihaa khabarkeeda inuu ku sugan yahay mooye ilaa wa fii khabarihaa khabarkeeda inuu ku sugan yahay maa uu ku sugan yahay takuunu lxujatu xujadii ay ku ahaanayso liman shaksi ay ku laasimaysa akhbaratu ay u waranta hadal oo aada u badan weeyaan marka kayfa alistidlaal wاlistinbaad min الnasi biwujuubi اlاxtijaaji bkhabr اlwaaxid xadiidkaas hadda min xayu axkaam aan anaga ka baran jirnay oo inaan taqbiilkii qofkii soomaray dhib aynu ulahayn yaa laga qaadan jiray laakiin inuu khabarka waaxidka xujo uu yahay in laga soo dhex baxsado dalika waxaa weeyaan fadl اllahi yu'tiihi liman yashaa ayb wahaakadaa khabaru mra'atihi buuri ninkii naagtiisii khabarkeedina waa lamid in kaanat in hushaniya kaanat hadday ay ahayd in hushani kaanat waxay ahayd min ahli sidqi runta ahalkiisa cindahu cinda dalika arajul sidii umu salama ay keligeed u aheedo khabarkeeda laazim u noqotay naagtii ummu salama ka qaaday oo ninkii uu qabay soo dirsadayna khabarkeeda in laasimay noqoto ow ninka inuu ku camal falo wahaakadaa khabaru ummu salama waxaa lamid e khabaru imra'atihi imra'ati zawj ninkii naagtiisina khabarkeedana waa lamid in kaanad hadday naagtii tahay haddii la yidhaahdo min ahli sidqi cindahu ama intaas la yidhahdo damiir sha'ni wain kaanat lakabiiratan ila cala aladiina sida ilaahay uu yidhi in kaanat lakabiirata inhu shaniga kaanat lakabiira ay ahayd marka tan waxay noqonaysaa wahaakadaa khabaru imra'atihi baa lamide eh, in kaanat naagti waxay ahayd min ahli sidq runta ahalkiisa cindahu cinda dalika arajul haddayna naagtaas ninkaas agteeda runley ay ka aheen maba soo dirsa laheenoo iigu soo weydiin nebiga iyo xaaskiisa ma dhihi lahayn laakiin markuu soo dirsaday ninkaas naagtiisa waxay u ahayd qof waxay u keenta run u sheegayso ayib haddana wuxuu ihi akhbaranaa maaliku can cabdillaahi bni diinaari can ibni cumarin qaala wuxuu ihi baynama annaasu dadkii wakti ay yihiin biqubaa'in ay yihiin meesha quba liraa masjid اlquba waa fii madiinati rasuuli illaahi oo ku yaala waa la yaqaanaa masjid اlqiblatayn baa loo yaqaan baynama annaasu biqubaa dadka ayagoo meesha qubalidaa ku sugan masjidkaas fii salaati subxi id ataahum aatin nin yimid yaa u yimid nin yimid yaa u yimid yani qof baa u yimid id ataahum waxaa u yimid aatin mid wax oo yimaadaa u yimid faqaala wuxuu yidhi ayagoo salaaddii subxeed ku jiraan ina rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa qad unzila calayhi qur'aanun qur'aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaana la faray an yastaqbila alqiblata ayagoo oo masjidu qubaa ku dukanayo oo baytulmaqdis u jeedo yaa nebiga lasoo dukaday soo maray markaasuu uri nebiga qur'aana xale lagu soo dejiyey baytulmaqdis waa laga soo wareejiyo qibladaa loo soo wareejiyey saasuu kor ugu naadiyey masaajidku agmaray markuu saas iri fastaqbiluuhaa qibladii qaabila buuri wa kaanat wujuuhuhum wajiyaalkoodan waxay ila shaami bay ahayd oo baytulmaqdis ay u dukanayeen fastadaaruu ila alqiblati markaasaa waxaa weyaan waa isdabmarsadeen fastadaaruu way wareegsadeen ila alkacba oo ninkii markay imaamkii sidaan ahay saanu u wareegtay imaamkii halkaanu ka baxay safa safkii kale ku daba xigsaday markaasaa laysdaba socday safkii hore marka dambe meeshaan imaamka ugu soo horiyay safkii hore agga ka noqday ayagana imaamkii inta joogo hadda inta u jeed xagga u jeesta intaas xarakada laa ba'sa haddayba xarakada limaslaxa lisalaad ayba tahay wain kaurad maa laa ba'sa bidalik marka hal nin baa u sheegaa wuxuu idhi qur'aan baa nebigu lagu soo deji xalay baytulmaqdis waa laga wareejiyey qibladaa loo wareejiyey ayb wa ahlu quba dadkaas ahlu qubane ahlu saabiqatin min alansaari wa fiqhin ahlu saabiqatin bay ahayn kuwa islaamka u horeey oo min alansaari ka mida iyo wa fiqhin ahlu fiqhin bay ahaayeen oo dadkii wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaar ay ka mid ahaayeen waqad kaanuu waxayna ahaayeen calaa qiblatin qibla bay awal ku sugnaayeen oo baytulmaqdiska ah farada allahu calayhim oo ku farad yeelay istiqbaalaha inay u jeestaan walam yakun lahum mana mana ma u banaaneen oo ma lahayn an yadacuu inay ka tagaan fard allahi fi lqiblati ilaahay qibladuu ku farad yeelay inay ka tagaan ma u banaano oo uma banaaneen ilaa bima ilaa bisababi maa shay sababtiis inay uga tagaan mooye taquumu calayhim اlxujatu xujada ay ku ogmayso mayso yacnii qibladaas inay ka wareegtaan waxay ugu wareegteen haddii qof keligiis khabarkiisa ayna ansaxaynin qiblo ilaahay uu markii hore ku sugay inay ka wareegsadaan uma banaanaan leh laakiin qibladii markay ka wareegsadeen oo hal nin hadalkiisa ay ugu wareegsadeen yaa waxay fahmeen inuu halkaas nin hadalkiisa hadduuba la yahay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam been ka sheegay ee qofkaas laga qaadanayo ilaa bima taquumu calayhim اlxuja walam yalqow rasuula اllahi ayaga rasuulka lama kulmin qiblada markay ka wareegsanayeen nebiga kama ayna soo maqlin walam yasmacuu ma ayna maqlin maa anzala allahu calayhi rasuulku wuxuu ilaahay kusoo dejiyey fii taxwiil qiblati oo fa yakuunuuna ay ahaadaan ma dhicin mustaqbiliina kuwa qaabilsan kacbadii bikitaabi illaahi iyo wa sunnati nabiyihi kuwa ku qaabili ma ahayn samaacan maqlid min rasuulillahi ay ka maqlaan kuwa ku qaabila ma aheen walaa bikhabri caamatinna kuma ayna qaabilin oo qibladaa markay ka wareeganayeen ayaga nebiga afkooda kama aysan soo maqlin nebiga afkiisa kama ayna maqlin oo aayaadkii qur'aan nebiga kuma dul akrini sunnada nebiga ayaga kama ayna soo maqlin haddana walaa bikhabari caamatin dad badan intay u yimideen ma dhihin war nebiga sidaasuu yidhi oo dad badanoo been inay ku kulmaan ay suuragal een uma warramin wantaqaluu way wareegeen qibladii horo ay qibladii dambe usoo wareegeen bikhabari waaxidin ay kusoo wareegeen hal qofaa u warramay ay usoo wareegeen idaa kaana cindahum haduu ahaa ninkaas min ahli sidqi runta ahalkeedu ka mid ahay can fardin bay ka soo wareegeen kaana calayhim fardigaasoo ayaga korkooda waajib ku ahay fatarakuuhu faradkaas way ka tageen ilaa maa akhbarahum shaksigaas keli a wuxuu ugu khabray ay u tageen can innabiyi oo ugu warramay annahu nebigii axdatha calayhim inuu nebiga usoo dirisiiyey min taxwiil qiblati qiblada in la bedelay marka fiiri khabarulwaaxid xujada markaan musطalaxa akrin jirnay intaanan kitaabkaan aan waxba ka ogeyn ma aan ogaan jirin adilada inta laga keenay laakiin xaqiiqada waxaa loo ogaaday alاxtijaaj bkhabr waaxid oo dhan dadka musطalaxa iyo culamada dhan in imaamu shaafici bilxuruf in lagu soo guuri jira aw أwl man اkhtaraca hadihi اladila wastanbaطaha min الnusuus alimaam shaafici buu ah marka musطalaxii dambe waxaad arkaysaa ayadiioo lasii jarjaray oo macnadii laga tagsiiyey oo aan istidlaalkeedii xataa wejkeeda aan caddayn yaa hadda waxay ku qoran tahay kutubta baynamaa imaamu shaafici naska laga qaaday sida looga soo qaatay kayfiyada looga soo adeegsaday kulli bay ku caddahay uma baahnid maanta wixii ka dambeeya haddii laguu ishaaro keliya waad fahmaysaa qadiyada dhan meesha ay ka socoto marka aan kugu celiyo ulajeedada waa iska waadix weeyaan guud markaad fahamtid macnaha dadkaas markay qiblada ka wareegteen ayaga nebiga horta kama ayna soo maqlin qur-aankii ku soo degay walaa sunnadii nebiga ahayd dad badanna uma waramin inamaa qibladi waxay u hal nin qof keli ah u waramay ay qiblada ka qaateen taas waxaa laga qaatay markaan hadday e, khabar waaxid inuu xujo yahay maxaa yeele shay farad oo mutawaatir ay ku sugnaayeen inay ka wareegtaan uma banaano ilaa xuja haabita xujadii haabita aheed hal qof ay noqotay halkii qof nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku sugay arrintaas sax inay ku yihiin marka waxaan qaadanay hadduu biisnaadka saxiixa yahay qof qofba ha ahaadeene ana alxadiida bidalika yahbut walam yakun lahum dadkaas ma lahayn an yadacuu inay ka tagaan allaahi ilaahay farad yeelitaankiisa fi qiblati oo ku farad yeelay ilaa bima inay ugu tagaan mooye taquumu calayhim alxujatu xujada ay ku oogmayso oo dadkaas waxaa leeya walam yalqow ayaga lama ayna kulmin rasuul allahi oo intay nebiga soo maqleen ayagama dhicin walam yasmacuu mana maqlin maa anzala allahu calayhi ilaahi wuxuu kusoo dejiyey fii taxwiil qiblati oo aayaadkii qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha ilal aan sooma gaarin oo ma ayna maqlin walaa bikhabari oo fa ay ahaadaan markaas hadday dhici laheyd inay aayadda maqlaan waxay noqon lahaayeen mustaqbiliina kuwa qaabila kacbadii bikitaab illaahi ku qaabilay ahaan lahaayeen wa sunati nabiyi nabiga sunadiisa kuwa ku qaabilay ahaan lahaayeen samaacan maqlid min rasuulilah ay ka maqlaan ay kuwa ku qaabilay ahaan lahaayeen mana dhicin marka walam yalqw rasuula allahi walam yasmacuu maa anzala allahu calayh walaa bikhabari caamatin na kuma ayna qaabilin ilaa bima taquum walaa bikhabari caamatin dad badan khabarkoodana soo ma ayna gaarin say qiblada ugu wareegtaan wantaqaluu way wareegteen oo kacbadii baytulmaqdis ahay bay ka soo wareegteen oo kacbadii usoo wareegteen bikhabarin waaxidin bikhabari waaxidin nin keli a khabarkiisa idaa kaana hadduu ahaa cindahum agtooda ama id kaana wuxuu ahay cindahum agtooda min ahli sidq can fardin bay ka soo wareegteen faradkoo kaana calayhim korkooda ahaay oo inay baytulmaqdis u jeestaan ahay fatarukuuhu way ka tageen faradkaas ilaa maa shay bay u tageen akhbarahum ninkaas u yimid oo u khabray akhbarahum dalika alaati weeyaan can innabiyi oo ugu waramay annahu nabigii axdaa calayhim inuu wax usoo dirisiiyey oo amar cusub inuu yimid uu nebiga ugu warramay ninkaas oo min taxwiil qiblati ah qiblada in la bedelay markaasuu leeyahy walam yakunuu mana ayna ahaan lahayn ma ay ahaan lahayn liyafcaluuhu arrintaas oo wareegashadaa kuwa sameeyo in shaa allahu ilaahay hadduu doono bikhabarin khabar ma ayna ku samayn lahayn khabar aawgiis kuma ayna wareegi laheen ilaa aan cilmin ogaasho inay jirto mooye bianna alxujata xujadii tahbutu bimilihi khabarkaas inay ku sugnaanayso wuxuu leeyahay dadkaas ma dhici lahayn inay baytulmaqdis ka wareegtaan oo ay kacbadii u soo wareegtaan nin keli ah khabarkiisa ilaa inay hore u ogaayeen qof muslim ahoo caadil ah wuxuu kuu sheegay in la qaatay inay waajibtahay horey u ogaayeen sidaa daraaddeed ay u qaateen buu leeyahay walam yakunuu ma ayna ahayn liyafcaluuhu ay dalika alistidaara wareegashadaas kuwa sameeya ma ahayn in shaa allah bikhabarin qof khabarkiisa ilaa an cilmin inay og yihiin mooye biana alxujata tahbutu bimidli khabarkaas waaxidka inay ku sugnaanayso idaa kaana haddii uu yahay ninkaas oo khabar ka warramay min ahli sidqi hadduu ka mid yahay marka waa daliil waadixa weeyaan walaa liyuxdiuu kuwa soo diriya ma ahayn dadkaas saxaabada oo masjid masjidilqubaa ku dukanay kuwa arrintaas sameeyo oo wareegashada ma ahayn midla haada alcadiimi shaygan weyn kuwa sameeya ma ahayn fii diinihim kacbad dhan oo loo jeeday oo laga wareegta wax sahlan ma ah wax weyn weeyaan walaa liyuxdithuuda aydan kuwa soo dirisiya ma aha oo la yimaado midla haada alcadiimi shaygan weynoo wareegashada ah fii diinihim diintooda lama imaan laheen ilaa can cilmin inay og yihiin mooye bianna lahum ayaga inay leeyihiin ixdaathaw arrintaas inay la yimaadeen oo arrintan ninkaas u sheegay inay qaataan ay laazim ku tahay yaa waxay u bannaysay arrintaas weyn oo qiblo wareegta ay u bannaysay ay ogyihiin awgeed ay u wareegtay arrintii baa sii socotay musanifka hal istidlaal hadduu ka samayn lahay waa inagu filnaan lahay laakiin afar iyo dhowr baa laga soo qaatay oo mid kastaba waax haddii keligiis lagu dayay yakfi lilixtijaaji bikhabar lwaaxid na haddana ka tegi maayaan buu leeyahay an yubiruu inay u waramaan bimaa eh, an yukhbiruu inay u waramaan rasuul allahi ilaahi rasuulkiisa bimaa sanacuu waxay sameeyeen oo minhu min dalika ataxwiil wareegaas inay rasuulka ay u sheegaanna kama tegayaan yacni waxaa iska cad buu ku leeyahay dadkaas inay maalintii rasuulka u sheegan ilaahay rasuulkiisiiyow ninma xaggaada inooga yimid yaa noo sheega annoo salaad ku jirno aan haddana wareegsannay isla markiiba surcada oo amarka nebiga loo fulinaya fiiri marka inay taas u sheegayaan waa iska caddahay maadaama nebiga ou ka aamusayna waxay sameeyeen inay wax fiican oo ilaahay ogol yahay inay tahay baan ka qaadanay buu leeyay walow kaana haddii uu ahaan lahay maa qabiluu waxay aqbaleen oo min khabari lwaaxidi qofkii keligaa khabarkiisa ay warameen ay aqbaleen hadday ahaan lahayn can rasuulillaahi ugu waramay fii taxwiili lqiblati qiblada in la wareejiyo wahwa fardun weeyaan in ninkaas hadalkiisa la qaatee mimaa yajuusu lahum waxay ayaga u bannaan tahay hadday ahaan lahayd qaala lahum nebigu waxau dhihi lahay in shaa allahu laqaala lahum wuxuu dhihi lahay in shaa allahu rasuulu llahi wuxuu dhihi lahay qad kuntum waxaad ahaydeen calaa qiblatin qiblaad horey u ahaydeen walam yakun lakum mana idiin bannaano tarkuhaa inaad ka tagtaan ilaa bacda cilmin ogaasha bacdigeeda mooye eh, ilaa bacda cilmin taquumu calaykum ay ku istaagayso ay ku qumayso bihi bidalika alcilmi xujatun cilmigoo taquumu calaykum ay ku qumayso ay ku istaagayso ay ku oogmayso bihi bisababihi xujatun oo min simaaci min samaacikum maqlintiina ah, minii aniga aad iga maqasheen aw khabari caamatin dad badan aad ka maqashaan aw akthara wax ka badan min khabari waaxidi nin qofka keligiis wax ka badan cani iga waramo yow dhihi lahay hadalkan waxaa loo jeedaa oo aan kuugu celin doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaa loo jeedaa maadaama nebiga ousan dhihin markii abcan waxaa weyaa nebiga way u sheegayaan hadalka nebigu waa gaaray nebiga markuu hadalkii gaaray maadaama ousan dhihin war dad yahow adinka qibla yaad ku sugnaydeen oo baytulmaqdis oo farad ahoo ilaahay idinku farad yeelay marka maxaa idiin ku xambaaray inaad kacbadaas ka wareegataan qabladaas ood kacbadii u wareegtaan maxaa idinku ximbaaray adinkoon aninka aan aniga idinka aan iga maqlin adinkoon aniga iga maqlin ama ay dad badan idiin warramin ama aqala taqdiir hal qof wax ka badan ayna idiin warramin maxaa idinku kalifay inaad wareegataan nebiga ma uusan dhihin maadaama nebiga saas uusan dhihin waxaan fahamnay inuu nebiga ogolaaday hal qof keli ah waxa ugu weynin badan diinta inuu nebiga laga gaadhsiin karo maadaama uusan dhihin markuu maqlay aniga ma aadan iga maqlin dad badanna idiinma sheegin laba qofood iyo wax ka badanna idiinma warramin marka qiblo aad ku sugnaydeen hal qof inuu idiin warramo awgeed maxaad ugu bedelateen nebiga maadaama saas uusan dhihin aan ogaanay ana الnabiya aqarahum calى dalika wاlإqraaru min sunati الnabiy salى اllahu عalيه wasalam fاstadlalnaa calى qabiluu waxay aqbaleen oo min khabari اlwaaxidi nabiga min khabari اlwaaxidi qof keli nebiga ou ka waramo qof keli a warankiisa can الnabiy ou ka waramo fii taxwiili qiblati qiblada la wareejiyo wa huwa fardun taas waa jumlamctarida wahwa waaxidka khabarkiisna fardun waa hadal soo dhex galay laakiin hadalka wuxuu ku socdaa walow kaana hadduu ahaan lahay maa qabiluu waxay aqbaleen oo min khabari lwaaxidi qofkii warankiisii ah can rasuulillaahi uu ka waramo fii taxwiili qiblati mima yajuuzu lahum waxay u banaaneed inay qaataan inay ka tagaan waxay u bannaan hadday ahaan lahaydo laazim aynu ku noqon lahayn laqaala lahum nebigu waxau dhihi lahay laqaala lahum waxau dhihi lahay in shaa allah rasuulullahi waxau dhihi lahay laqaala lahum rasuulullahi waxau dhihi lahay in shaa allah wuxuu dhihi lahay mana dhihine qad kuntum waad ahaydeen calaa qiblatin oo baytulmaqdiska ah walam yakun lakum mana idiin sugnaanin tarkuhaa inaad ka tagtaan ilaa bacda cilmin ogaasho gadaasheed maahayn cilmigoo taquumu calaykum ay ku oogmayso bihi bisababihi xujatun xujo ay calaykum ku oogmayso inay xujada idinku laasimayso xujadaasoo waa maxay oo min samaacikum minii aniga aad iga maqashaan ah aw khabari caamatin dad badan oo aniga idinka soo warama ah aw akara min khabarin waaxid ama mid wax ka yar canii aniga iga warama ah you nabiga dhihi lahaay saas markuusan dhihin yaan waxaan ka qaadanay inuu nebiga ogolaaday in qof keliya wax ka gaarsiiyo laakiin haddii uusan nebiga ogoleen waxau dhihi lahay sida tan saana ma dhihin waxausa saan u dhihin lianna alwaaxida waa ku filan yahay taas weeyaan أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال وxuu ri kuntu waxaan ahay asqi kii waraabiyo abaa alxata aan waraabin jirin abaa alxa yaan macnaha aan siinay io wa abaa cubaydata bna aljaraax io wa ubaya bna kacbin sharaaban baan siinay anas bnu maalik oo ah waxaa dhashay umu sulaym alansaariya waa la yaqaana umu sulaym waa neegtii abu alxa markuu yidhi aan ku guursado adiga gaal baa horta islaamka soo gal haddaad islaamka soo geshina waa ku guursanaa ma kaama rabo anas ibnu maalik aabihiis maalik ibnu nadr hooyadiis markay islaamka gashay madiine islaamka ay ku faaftay iyuu islaamkii buu qaadan waayaa ku cuslaatay markaasuu ka haajir marka nadr maalik ibnu nadrna mashaan buu aaday meeshaasoo ku dhintay abu talxa yaa guursaday markaan umu salama markuu islaamkii galay anas ibnu malik muxuu noqday markaan abu طalxa waxa waaye zawju ummihi yani hooyadiis ninkeedii waayo laakiin anas ma dhalin asiga nin kale ay u dhashay marka ninkaas asiga oo soo koriyey anas nebigaa soo koriyey oo macnaha khidmada nebiga alayh الsalatu salaam laakiin gurigaanu wax ka cuni jiray nebigana waa u adeegi jiray marka ninkaas oo ah oo abaa طalxa oo zawju ummihi yani hooyadiis ninkeedii ah kuntu asqii waxaan waraabinay abaa talxata iyo wa abaa cubayd ibni jaraax waa ninkii loo yaqaana caamir ibni jaraax waxaa weeyaan axad lmubashiriina biاljanna wa ubay bnu kacb iyo wa ubaya bna kacbin baan waraabinay sayid lmuslimiina sharaaban sharaab baan waraab macnaa biyaan u qaybinay weeyaan sharaabkao min fadiikin wa tamrin min fadiikin ah fadiika waxaa la yidhaahdaa timirta intayna rutab gaarin timirta markay soo baxdo markay cagaaran tahay annaga markaan masagada aan ku magacaawno baroor m baroora markaan leenahay oyna xaquuq intayna gaarin timirta sideedoo kale markay tahay busri baa la yidhahda asigaasoo hadda cagaar oo soo dhashoy mirihii oo cagaar ahaa la jijibinaya markii la jijibiya kayfiya mee loo dhigaa wax baa lagu dhexdaraa ayaan baa loo suga afkaa laga xiraa khamray isku bedelaysaa waatuu ilahi wamin hamaraati الnakiili wاlacnaabi tatakhiduuna minhu sakran warisqan xasana waa khamradaa laga sameeya ariiqa mucayana looga sameeya marka nooc oo khamrada kamid a waaye marka fadiikaas waa busriga ama timirta oo cayriinka ah casiirkeeda yaa la yidhahda iyo watamrin tamartana waa midda hadda bisro suuqa lagu gado iyadana mar kayfiye marka loo sameeyo waxyaalo lagu daro khamra laga dhigi kara marka wuxuu leeyahay intaanan khamrada la xarimin waay khamradaasaan aan u qaybinay ay cabayeen buu leeyahay fa jaaahum aatin nin baa u yimid faqaala wuxuu ihi ina alkhamra qad xurimat ina alkhamra qad xurimat khamradii waa la xarimay faqaala abuu طalxata wuxuu ihi qum yaa anasu anasow isu taag ilaa haadihi اljiraari shaambaayaalkan ama ashuumankan waxaa dhiryaha laga sameeyey dhirya ama ashuunka biyaha lagu sameeye jiraar jamcu jara yaa la yidhaahda waxa biyaha lagu qabuusado weeyaan markaasuu uri e, shaambaayaashaan ama e, ashuumankan oo ay khamrada ku jirto oo meeshaan wada yaallo isu istaag markaan faksirhaa buuri jijibi marka waxaa lala yaaba waxaa leeyahay saxaabada ilaahay wuxuu uga doortay nebigiisa surcat linfaaq wax caada ay ulahaayeen oo annaga sidan shaayigu cabaynayo kale ay u cabi jireen khamrada maca daalika markii la yidhi khamradii waa la xarimay markii la yidhi isla markii shaki iyo taradud iyo maxaa nooga xarimay goormaa la xarimay iyo yaa kuu sheegay adig maa nebiga ka maqashay midna ma ah ninkii meeshii aydoola fadhiya lidi faqum yaa anasu ilaa hadihi ljiraar baa lidhi isu istaag fasirhaa faksirhaa kasri faqumtu waan isku istaagay buu idhi ilaa mihraasin lana dhagax annaga noo sugnaaday mihraaska waxaa weeyaan dhagax sida darki loo sameeyo oo kale ee biyaha iyo waxaan laga weyse qaato oo annagan meesha noogu yilay markaas kii baan qaatay buu idhi dhagax waa kan waxaa lagu jijibinaa markaan wixii jilyaha ka samaysnaa ashuumankii wixii meeshiile yaa loo adeegsanaya fadarabtuhaa biasfalihi baan yaan hoostaan kaga garaacay buuri hoosaan kaga dhuftay xataa takasarat ma ayna dhihin aan weelasha intaan biyaha ka daadin annaga waan u baahannahay yani jilyahan ama dhiryahan waan u baahannahay ma ayna dhihin laakiin surcat alinfaad oo ah marki ilaahay la qaato fahal antum muntahuun markii la yidhi intahayna rabbanaa bay yidhaahdeen annagana waxaa laga yaabaa qur-aankii habeen iyo maalin baan igula dul akrinayaa manaahidiisii baan iska dhex dabaalanayna markaasaan waxaan leenahay annaga mu'miniin baan ma dhici karaysaa sidaas ayada ah dadkaas adiga ood hadda u jeedid baa waxaa weeyaan camalkoodii camalkaadii baa meel iskula soo kulminaya hal yumkin an yuqaaran weliba dadkaas ayagu waxay fadli dheeraad ku leeyihiin annaga dad muslimiin ah oo dal dal muslimiin ah nagula dhalay oo markaad barbaaraysaba wixii xun iyo wixii wanaagsanba shacbigii ood sidii u yaqaanaad adig ku barabartay wabitaali waad iska rumaysa laakiin ayaga wax allaale waxay ku noolaan jireen yaa qaybna laaleli kan waa fiican yahay kan waa xun yahay yaa loo kala shaandhay isla markii way qaateen marka waxaa aada u culus ninka lagu bilaabay amarta oo wuxuu caado ulahan lagu fuliyey ninkaasaa u daran annagana annagoo muslimiin sheeganayno dal muslimiin ugula dhalay baa amarkii ilaahay aanan qaadanayn ayib wa haa-ulaa'i buuri kuwaas ayaga fi lcilmi ogaashada iyo waalmakaani min annabiy nebiga makaano agtiisa ay ku leeyihiin iyo wataqadumi suxbatihi suxbati ma man dukira dadka lasoo sheegay saxaabnimadooda horumaritaankooda macnaha waxaa weeyaan abu طalxa abu cubayda ubay bnu kaab min kibaari saxaabati rasuuli اllaahi ay ka mid yihiin marka wahaa-ulaa'i fi lcilmi waxay leeyihiin min الnabiy laga ogaado io wlmakaani min الnabiy makaana nebiga ay ku leeyihiin iyo wataqadumi subatihi suxbati man dukira ama suxbatii nebiga la saaxiibtimitaankooda horumaritaankooda oy ayaga dadka ay ka horeeyeen bilmawdici bay leeyihiin makaanad alladii mawdicoo laa yunkiruhu caalimu nin caalim uusan inkirayn dadkaas oo la soo sheegay abu talxa abuu cubayda ubay bnu kacb xagga saxaabnima saxaabanimadooda horumaritaankooda saabiqiin ay yihiin iyo cilmiga ay leeyihiin iyo makaana nebiga agtiisa ay kuleeyihiin wax qarsoon ma ah waqad kaana asharaabu cindahum sharaabkiina wuxuu ahay xalaalan yashrabuunahu ay cabayaan fa jaaءahum aatin nin baa u yimida wa akhbarahum wuxuu u khamray wuxuu u khabray bitaxriimi اlkhamri khamrada inay xaaraam ay tahay faamara abuu طalxata wuxuu amray wahwa abuu طalxatana maaliku اljiraar ninka ashuumanka iska lahay waaye bikasri اljiraar buu amray abu talxa amar buu hore ka bixiyo ninkii alaabta iska lahay weeyaan alaabtaa la jijibiyo yuri walam yaqul ma uusan dhihin huwa abu talxa walaa hum dadkii jaalisiinta abuu cubayd iyo wixii kale walaa waaxidu minhum mid ayaga ka mide eh ma uusan dhihin naxnu annaga calaa taxliiliha khamrada inay xaalaal aheed baan ku sugnayn sidii aanan ku sugnaanaynaa xataa nalqaa rasuula allaahi ilaahay rasuulkiisa intaan ka gaarna khamradiinoo xalaalkeeda xalaalnimadeedaan iska wadanaynaa ma yna dhihin maca qurbihi dhowaantiisa la yani lala qabo mina annaga uu noo dhow yahay nebiga waa u dhowaay ayagooba haddii maanta ninkaas waaxidka hadday khabarkiisa xujo ahaan lahayd khamra maan la xarimay inay nebiga horey ugu ordaan way heli kareen laakiin waxay ogaadeen in nebiga ka maqlaan iyo nin caadil inuu nebiga ugu waramo inay isku mid tahay mar kastaba nebiga hadalkiisa in la qaatay ay waajib tahay yay ogaadeen marka ma ayna dhihin walam yaqul huwa abu talxa ma dhihin walaa hum kuwa kalena ma dhihin walaa waaxidu minhum naxnu calaa taxliilihaa baan ahaanaynaa khamrada xalaalnimadeeda xataa nalqaa rasuul allahi ma ayna dhihin ilahay rasuulka maca qurbihi minaa nebiga uu noo dhow yahay aw ya'tiyanaa intuu nooga yimaado ma ayna dhihin khabaru caammatin dad badan intay nooga waramaan khamrada inay xalaal tahaan aan ku sugnaanayna waa iska cabaynaa ma ayna dhihin laakiin waxay ogaadeen hal nin nebiga hadduu ugu waramo hadalkiisa in la qaatay inay waajib tahay ayay ogaadeen wabittaali markaasay ay ku dhaqaaqeen hadalkaas muqtadihiis hadal aada u qiimo badan weeyaan wadalika fiihi dalaalatun calaa tahbiiti khabar lwaaxid wadalika annahum ayagii haddane laa yuhariiquuna daadin maayaan xalaalan shay xalaal ee daadi maayaan ihraaquu in la daadiyane sarafun ay tahay xadgudbid walaysuu min ahlihi dadka ahlu israafna ma ah yacni wuxuu leeyahay hadday u ictiqaadilaan lahaayeen in xalaal tahay uma banaanaan lahayd inay daadiyaan laakiin waxay ictiqaadiyeen hadalka ninkaan uu sheego calaa ana alkhamra qad xurimad markii la yidhi inay xoolo ahayn o xalaal ahayn ay ictiqaadiyeen markayna xaaraam noqotaa waxaa u banaanaatay markaan inay daadiyaan laakiin haddii la dhihi lahay waxay u daadiyeen ayagoo iska xalaalnimadooda ictiqaadsan laakiin maadaama ooba hadalkaa la yiriyey nebigaan u tegi doonaan iska sii daadinin uma banaanaan lahayn maxaa yeeley hadday ictiqaadsan yihiin khabarkan asiga inuusan laazim ahayn khamrada xoolay ahayd markii hore xoolana waa la reebay in allaha kariha lakum halaaan qiila waqaala wa idaacat almaal baa layidhi maalka in la daadiyo ma banaano haddii kamr khamrada ayna ahayn oon la xarimin in la daadiyo ma banaani oo hadday daadin lahaayeen ayagoo ictiqaadsan in xalaal tahay israafay noqon lahayd ayagana dad israaf loo nisbeeye ma aha buu leeyahy wadalika annahum dadkaa saxaabada ah laa yuhariquuna daadin maayaan xalaalan daadin maayaan ee waxay daadiyeen khamro la xarimo alaal oo xaaraam noqoto xalaalkoo ihraaquhu in la daadiya sarafun ay tahay macnaha israaf ay tahay walaysu min ahlihi mana ka mid ah wاlxaalu fii anahum laa yadacuuna ihbaara rasuuli اllaahi maa facaluu walaa yadacu low kaana maa qabiluu min khabari lwaaxidi laysa lahum an yanhaahum can qabuulihi wlxaalu fii anahum waalxaalu fii annahum xaalada ayaga ay ku sugan yihiin fii annahum ayaga laa yadacuuna ayna ka tegaynin ikhbaara rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa inay u warramaan maa facaluu waxay sameeyeen xaalada waxay tahay waalxaalu waxay tahay fii annahum ayagii laa yadacuuna inay ka tegaynin ikhbaara rasuuli illaahi maa facaluu waxaa dhacaysa dadkaas inay nebigu u sheegayaan inay sidaa sameeyeen walaa yadacu nebigana ka tegi maayo an yanhaahum inuu ka reebo can qabuuli qabuuli khabari lwaaxidi khabarkii waaxidka in la aqbala inuu nebiga inay aqbalaan walaa yadacu nebigana ka tegi maayo an yanhaahum inuu ka nahye nebiga kama aamusi lahayn can qabuulihi qabuuli khabari lwaaxidi ninka waaxid khabarkiisa in la aqbala nebiga inuu ka nahyay kama aamusi lahayn low kaana haddii uu yahay maa qabiluu waxay aqbaleen oo min khabari lwaaxidi waaxidka khabarkiisa ah laysa lahum haddayna lahayn nebiga kama aamusi lahayn tii horay u dhowdahay macnaheedi xaalada hore waxaa weeyaan xaaladooda waxay tahay arrintaas dhacda horta nebigu waa gaaray taas waa iska waadix weeyaan oo dadkaas waxay nebigu u sheegayaan khamradii on cabi rabnaa noola sheegay ninaa noo sheegay inaad khamradii la cabay la xarimi waana iska daadeen nebiga saas waa u sheegayaan nebigane wuxuu leeyahay kama uusan aamusteen inuu ka reebo inuu ka nahiyo khabarkaas maxaad u aqbasheen nebiga inuu ka nahyi kama aamusteen oo wuxuu ka dhihi lahay ninkaas khabarkiisa maxaad u qaadateen uu nebiga dhihi lahay wuxuu ugu tegay saasuusan u dhihin in khabarka waaxidka in la qaatay ay waajib tahay saas ula jeedada intaas le weeyaan waalxaalu waxay tahay xaalka fii annahum ayaga laa yadacuuna inayna ka tegayn ikhbaara rasuuli illaahi inay u sheegaan maa facaluu waxay sameeyeen walaa yadacu ka tegi maayo nebigane low kaana haddii uu yahay maa qabiluu waxay aqbaleen oo min khabari lwaaxidi ninka kaligiis khabarkiisa la aqbala laysa lahum haddaysan u banaanayn nebiga ma tegi lahayn an yanhaahum inuu ka reeba can qabuulih inay aqbalaan nebiga inuu ka reeba kama aamusilen waxuu dhihi lahay maxaad u qaadateen laakiin saas markuusan dhihin yaa nebiga waxaan ka fahamnay inuu ogolaaday in naga gaadhsiiye nabiga alayh salatu salaam hal qof keligiis wa amara rasuulullahi haddana wuxuu amray unaysan ninka la yihaahdo anas ma aha taskiiru anas ibni malik unays maaha unays waa nin saxaabi kale wuxuu amray an yaqduwa inuu u jarmaado u dheelmado calaa imra'ati rajulin rajul naagtiisa inuu u dheelmado dakara ou sheegay annahaa zanad naag waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisa waana qisadii dheeradona soo dhaaftay weeyaan ninkaan naagtiisaa zinaysatayaa la yidhi markaasaa la yidhi unaysow ninkaan mujeeda naagtiisa u bax subax fain ictarafat hadday qirata zinadii farjumha factarafat farajamaha hal nin keligiisaa nebiga ka gaarsi oo markaa qof muslimee dhiiggiisaa lagu dilay hal qof keligiis weeyaan marka waxaan garanay ana alxujata laazimaة bkhabr اlwaaxidi can rasuuli الlahi in kaana min ahli الsidq وأخبرnaa بذلika waxaa noo waramay مالك وسفyاn عن الزهري عن عbayd اللahi بن عبد اللahi عن أbي هريرaةa وزaيد بن خاaلد وsاqa عن النبي xadiidkan isنaadkiisa o dhan iyo qisadiisa dheer waana soo dhaaftay wazaada sufyaan wuxuu ziyaadiyey maca abi hurayrata wazayd bni khaalid shibla ninka layidhaha buu ziyaadiyey hadda xadiidkan waxaa waramay can abi hurayrata wazayd bni khaalid labadaas nin baa nebiga ka warantay marka sufyaan ibnu cuyayna wuxuu ku daray washibin ninka la yidhaahdo oo saddex baa nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa ka warantay yacni intaasoo dhan hadda nebiga in halkii qof keli lama dhaafi kara ma ah famaa kaana akthar fahuwa axab oo intii hal qof nebiga nooga warrami lahayd toban hadday nooga warranto ay ka fiican tahay laakina aqalu maa yalzamu bihi lxuja waaxid weeyaan أخبرنا عبدالعزيز عن بن الهاdي عن عبدالله بن أبي سلمة عن أمر بن سليم الزرقي عن أمه qاaلت waxay tiriyey baynaa rasuul bayna naxnu annaga marka nahay bayna bayna ay baynamaa naxnu annaga oo ah bimina annagoo mina joogno idaa caliyu bna abi aalib waaba asoo caliyu bna abi aalib baa meesha noogu yimid calaa jamalin asoo riti yani saaran yaquulu asoo dhahaayo ina rasuula allaahi yaquulu waxau leeyahay ina haadihi midaan ayaamu طacaamin wa sharaabin weeyaan ayaamtii ayaamu tashriiq ahayd maalinka tobanaad markii la dhaafo maalin ko iyo tobanaad laba iyo toban saddex iyo toban ayaamu tashriiqaa la yidhahdaa ayaamtaas waa ayaamu طacaamin wa sharaabin weyaan ayaam oo dadka ay wax cunaan ay wax cabaan falaa yasuumana axadun axad yousan soomin saasuu yihi marka ayaamtaas waxaa laleeyahay soom ma banaano saasay fuqahada qabaan ilaa ninkii macnaha lagu lahay soomkii oo tamatuca haddii ninkii fidya uu bixinaynin soomkii bedelkiisii la samayn lahay oo tobankii maalmood saddexdii beri xajkaa lagu soomo ilaahay uu yidhiyey saddexdaas beri ma laga hormarinaa yowma taasic yowma alcaash yowma ataasic ma laga ilaa saddexda beri oo ka horaysa maa laga dhigaa mase ayaamu tashriiq waa la soomi karaa waa la isku khilaafsan yahay laakiin ninkaan soomkaas aanan ahayn dadka kale ma soomi karaan falaa yasuumana axadun fatabaa annaasa fatabaca cali wuxuu raacay annaasa dadka buu raacay wahuw calaa jamali yasruqu fiihim asoo ku qaalinaa bidaalika asagoo dhahaya nebiga ilaahay wuxuu ila soo diray inuu yiriyey ina hadihi ayaamu طacaamin wa sharaabin falaa yasuumana axadun asoo cali markaas dadka daba socda oo markaa daabadiisa saaran yaan arkay buuri warasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa laa yabcathu ma diraayo binahyi reebitaankiisa waaxidan saadiqan nin keli a ah oo run sheegaa nebiga lama diraayo ilaa lazima khabaruhu ninkaas waaxidka khabarkiisa waa laasimayaa in la qaato can inabiy oo ka waramay waxaa yeelay waa bisidqii bisababi sidqii ninkaas runtiisaoo cinda almanhiyiina kuwa wax laga reebay agtooda runlow u ka yahay maxaa yeeley caliyu bnu abi aalib waa nin la yaqaano oo ka mid ahay casharat lmubashiriin biاljanna ibnu cami rasuuli illaahi mawaaqiftiisa dadkao dhan waa yaqiineen marka ninkaas lazima khabaruu can اnabiy nebiga wuu ka rama oo ka warrama way laazimaysaa bisidqi bisababi sidqi ninkaas runtiisa cinda almanhiyiina kuwa wax laga reebaya oo agteedu runlow ka yahay amaa uu ka reebay ahbarahum u sheegay ana nabiya nahaa canhu nebiga inuu ka reebay nebigaasaan idinka reebay markuu leeyahay dadkaan loo sheega waxay og yihiin ninkaan saan dhahay nebiga gaarsiinaya nin runlow inuu yahay bay og yihiin laakiin ninkaan wax kuu sheega haddaadan ogeyn inuu run sheegayo inaad aqbasho laasimkugu ma ah laakiin ninka nebiga kaaga warramaya nin runlow inuu yahay baa la rabaa wa maca rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa waxaa la jiro alxaaju alxaajudaas waxaa y mufrad mucaraf yastaqriq ina alinsaana lafii khusrin oo kale marka alxaaju alxujaaj nebiga waxaa la jiro xujaajda oo dhan lala jira meelahaas oo kale inay kaa dhuntaa dhici karta dad alxujaaj yani alxaaj yani alxujaaj oo kale inaad ku fasiratadaa la rabaa liannaka tansaa bimuruuri zaman wa maca rasuuli illaahi waxaa la jira alxaaju ay alxujaaj wa kaana qaadira nebigu wuxuu awooday calaa an yabcaa ilayhim inuu u diro an yabcaa ilayhim inuu u bax nebiga in naftiisa u baxo oo fa ayaga ou la hadlo waa heli karin nebiga calayh salaatu wasalaam kuwaa mid waa ow yabcaa ilayhim inuu u diro waa heli karay cadadan ama dad badan in diro yidhaha sidaan ku wada dhawaaqa waa heli karay fa bacatha waaxidan qof buu nebiga diray yacrifuuna yacrifuunahu ay garanayaan bisidqi run ay ku garanayaan wa huwa nebigana laa yabcathu diri maayo biamrihi amarkiisa la diri maayo ilaa waalxujatu xujadii lilmabcuuhi ilayhim kuwa loo diro iyo wa calayhim korkooda qaa'imatun inay tahay tii ku oogan biqabuuli khabarihi khabarkiisa in laa aqbala can rasuuli illah wuxuu leeyahy maadaama nebiga asiga intuu kabihiisa qaata u tegin ou iska dhaafo dad badan oo u dirna hal nin oo u diray yaan waxaan ogaanay ama nebiga ha u sheego ama dad badan ha u diro ama hal qof ha u diray nebiga hadalkiisa haddii qof caadil ay soo gaarto in la qaato inay waajibto wahuwa nabiga laa yabcatu diri maayo biamrihi amarkiisa qof la diri maayo ilaa walxujatu xujadii lilmabcuuhi ilayhim kuwa loo diraayo waxaa weeyaan way ku sugnaatay wa calayhim dadkaas wax loo dirayane qaa'imatun ay tahay xujadii waxaa fiicnaaned in yidhahda lilmabcuuhi ilayhim kuwa wax loo diraya yay xujadii ku laasimtay mabcuuhi lahum haddii la waa banaantay wa calayhim ama lilmabcuuhi ilayhim kuwa loo dirayo xujadi inay ku laasim tahay calayhim korkooda oo waawda hore la dhafo qaa'imatun ay tahay xujadii haddana midii yani oogan oo laasim ah biqabuuli khabarihi nebiga khabarkiisa in la aqbala can rasuuli illaahi maya biqabuuli khabarihi khabari lwaaxid qofkii khabarkiisa in la aqbala can rasuuli illahi uu ka qabro fa idaa kaana haakadaa sidaas hadday tahay maca maa wasaftu waxaan kuu soo sifeeyey oo min maqdirati nabiy nebiga awoodi inuu awoodo ah calaa bacdii inuu diro ou awoodo jamaacatan ilayhim jamaaco badan nebiga inuu diro uu hawoodi karo kaana daalika midkaas wuxuu ahaanayaa in shaa allahu ilaahay haddii u doono fii man bacdahu ninkii ka dambeeyana sidaasoo kaley noqonaysaa oo min man ka mid e laa yumkinuhu aan u suuragelaynin maa amkanahum ayaga wixii u suuro galay maadaama nebiga waktigiis asoo jooga hal qof ay ka gaarsiinaysay marka markau dhintana hadduu khabarkiisa isnaad saxiix naga soo gaaro waa la mid wuxuu leeyahay faidaa kaana haakada hadday saas tahay maca maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay oo min maqdirati nebiy nebiga awoodtaankiisa ah calaa bacthi inuu karo jamaacatan ilayhim dad badan oo u diro kaana dalika midkaasna wuxuu ahaana mid jidaysan in shaa allahu fii man bacdahu nebigu markuu dhinta wixii ka dambeeyey oo minman dad kamida laa yumkinuhu ay u suurogalaynin maa amkanahum waxay dadkii u suuro oo wa amkana fiihim nebigana uu suuro inuu geeyo saas hadday tahay faidaa kaana haakada wlaa waxaa awlaysan an yahbuta bihi inuu ku sugnaado khabaru saadiqi manaha kaana idaadii jawaabteedii waay faidaa kaana haakadaa maca maa wasaftu markaad soo tirisi saas hadday banaanaatay awlaa waxaa awlaysanoo habboon an yahbuta bihi bimaa taqadama wixii soo hormaroo dhan inay ku sugnaato khabaru saadiqi ninka runta sheega khabarkiisa waxaan kusoo dhex jirnay adiladii khabarkii waaxidka ah qofka keligiis markuu waramo in ay xujo tahay oo aan loo baahnayn xadiid kasta oo nabiga laga warinayo inay laba qofood ama saddex qofood ama afar qofood inay wariyaan aan loo baahnayn ee nin keligiis haddii uu wariyo ay ku filan tahay in xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam xujo uu noqonayo musanifku wuxuu noo soo sheegay meelo badan oo laga qaatay ee la maqlay khabarkii ninkii keligiis ahay u waramay yuu noo soo sheegay ee umuur aada u waaweyn ee islaamka xaggiisa ku weyn ay ka mid tahay qibladii oo la wareejiyo marka adilo badan oo musanifka hal keliya hadduu ku kaaftoomi lahay waa lagu filnaan lahay markaasaa waxaa lagu tusinaya inaysan ahayn khabar waaxid in la xujaysto wax oo qariib inuusan ahayn baa lagu tusinayaa mawaaqifta badan iyo amaakinta badanoo islaamka ay ka soo aroortay saasaad ku ogaatay dadkii ahlulibtidaaca ahay ee diinta nebiga calayhi salaatu wasalaam in ay dadka ka dhumiyaan doonayeen ee dhahayeen xadiidka haddii la xujaysanaa inuu mutawaatir ahaadaa shardi ah ama inuu ahaado xadiid mashhuur oo saddex qofood famaa fawqa ay warisay dhahayaan inaynu waxba ka jirin ee ulajeedadooda ay tahay sunnada nebiga sida un lagu yaray kara in loo yaray qasadkooda saas inay tahay marka dadkii ahlusunna waljamaaca ama dadkii salafka ahaa oo nabiga calayh salaatu salaam axaadiid ku ammaan yaa saas u hadlaya oo nebiga wixii ka sugnaado biayi ariiqatin kaana waxa weeyaan xuja marka adiladii baan tiradeeda ku dhex jirna أخبرنا سفyان عن cمر بن ديناr عن cمر بن عبداللahi بن صفوان عن khاal lahu nin abtigiis ayaa laga wariyay in shاء الlahu yuqaalu lahu loo yihaahdo يزيد بن شhaybاn qaala ninkaas wuxuu uri kunaa waxaan ahayn fii mawqifin baan ahayn meel la istaago mawqifkoo lanaa annagaasu noo sugnaaday mawqifkoo bicarafa ahaaday meel carafa ka mid ah yaan istaagnayn buuri yubaaciduhu camrun camru bna cabdillaahi bni safwaankaasna uu fog yahay min mowqifi limaami imaamka mowqifkiisa uu ka fog yahay jiddan oo nebiga ah markaa imaamka macnaha meeshuu nebiga istaagnaay ilaan carafa markii la yidhaahdo bannaan weyn weeyaan dhul aad aan u yaran wax laga yaabo inay xamar la eg tahay weeyaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam meel kamid ah buu joogay ninkan saxaabiga ahoo camru bni cabdillaahi bni safwaan ah ama eh, asna meel aada ugu fog buu jooga ama khaalkiisa dheh yubaaciduhu camrun uu fog yahay min mowqif alimaami jiddan uu ka fog yahay fa ataanaa waxaa noo yimid buu yidhi ibnu mirbacin ninka la yidhaahdo alansaariyu yaa noo yimid buu yidhi haddii khaalkii uu yahay ama camru bni cabdillaahi fa lanaa wuxuu inoo yiriyay ana rasuulu rasuulillaahi aniga waxaan ahay ninkii rasuulka ilaahay uu soo diray ilaykum adinka idin soo diray baan ahay ana rasuulu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay midkuu soo diray baan ahay ilaykum adinka idin soo diray yaamurukum nebiga wuxuu idiin amrayaa